بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء مصنفك الشيخ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله فقرdan oo ah tan iyo midda afari tobnaad wuxuu leeyahay ahlu sunnaha madabkooda isagoo ka waramayo walaa yaquuluuna ma odhanayaan inna asmaaa allaahi allah magacyihiisa khayrullaahi alla waxaan ahayn weeye ma yidhaahdaan kamaa yuquuluhu lmuctazila sida firqada muctasilada la yidhaahdaa ay yidhaahdaan iyo wlkhawaariju khawaarijta sida ay yidhaahdaan iyo wa tawaaifu kooxo oo min ahli lahwaa'i dadka ahlubidaca ka mid ah hadalka ay yidhaahdaan oo kale ma yidhaahdaan ahlu sunnahu hadalkan marka musanifka oo meesha ku sheegay waxaa la yidhaahdaa waa mas'alada ay ahlubidacu ku sheegaan alismu caynu lmusamaa aw gayruhu isimka magaca la yidhaahdaa waa asmaada ilaahay ma allaah daatadiisa la magacaabayaba oo magacaas iyadaa leh mise waa wax kale hadalkaasay yidhaahdaan marka hadalkaasuu radinayaa inay falsafo tahay cilmulkalaam uu yahay wax diinahoo diintii nebiyulaahi maxamed oo ka mid oo tilmaamayana inaysan jirin muraadka marka ay leeyihiin markay hadalka odhanayaan al-ismu caynu lmusamaa aw hayruhu magaca iyo daatada ilaahay ma isleeyihiin mise isma lahoo magacuna waa gooni daataduna waa gooni ismale hadalkaas marka ay leeyihiin waxay u jeedaan yacnii firaqaas uu shiikhu tilmaamay sida muctasilada iyo khawaarijta iyo yacni maarata qaybo ahlubidaca ka mid ihi waxay leeyihiin waxay odhan jireen ana allaha caza wajalla kaana walasma sma lahu allah isagoon magac lahayn ayuu jiray ayay leeyihiin markaa kabacdibu kadib markuu ilaahay jiray isagoo aan magac lahayn ayuu naftiisa magacyo u sameeyey asmaa u sameeyey markaa kadib amase khalqigiisa ou abuuray ayaa magacyo u samaystay waa hadal aan wax macnaha ku dhisan iyo diin ay tahay aan la garanay ibn abilciz oo shaarix aaxaawi markuu mas'aladaas naqdinayo oo radinayo wuxuu leeyahay fa haada min acdami adalaali waalilxaadi fii asmaa illaahi tacaala buu leeyahay yacnii waxa weeye waa baadi midka ugu weyninka badan in wax saas camala tafalsufkaas la geliyey asmaada ilaahay iyo daatada ilaahay lala aado waa baaditii ugu weyneed buu odhanaya waxa weye waa ilxaad fii asmaai illaahi casa wajal ilaahay subxaana watacaala asmaadiiso magacyadiisu ilxaad lagu samaynayo wy ilxaad lagu sameeyo wy sidaa darteed imaam lmufasiriin abu jacfar maxamed ibn jariir aabari kitaabkiisa sariixu sunna la yidhaahdo muxaqiqa uu noo soo guurinayo hadal aad u qiimo badan buu leeyahay culummo fara badanna way ka soo guuriyaan sida maaragtay hibatullaahi lalikaa kitaabkiisa ictiqaadu ahli sunna ayuu hadalkiisa ku soo guuriyaa wakadalika sheekh alislaam ibnu taymiya majmuuc alfataawa ku soo guuriyaa waxaa kaloo la mida ah ibn abilciz alxanafi sharxu altaxaawi buu ku soo guuriyaa culammada hadal aad u qiimo badan bay kasoo naqliyaan wuxuu leeyahay ibnu jariir atabari kitaabka risaalo wuxuu leeyahay sunnada uu kaga hadlay yidhahdo sariixu sunna la yidhaahdo magaca falsafadda ay sheegayaan buu ku radinaya muxaqiqa hoosuu noogu qoraya wuxuu leeyahay wa alqowlu fi lismi ahuwa almusamaa am hayru lmusamaa in la yidhaahdo magaca ilaahay inta lasoo qaado musamaha axadka la tilmaamayo allaha miya mise waa allah waxaan ahayn ayaa magacaan loo jeedaa hadalkaas markay yidhaahdeen buu leeyahay hadalkaas ay leeyihiin fainahu min alxamaaqaati alxaadiati allatii laa aharu fiiha fayutabac walaa qowlun min imaamin fayustamac buu leeyahay waxaa weeye waa waxyaalaha doqonnimada ah hadallada hadalka xamaaqada ee doqonnimada ah weeyaan ee gadaal laga keenay in horay u jira salafka aysan aqoonin wax aar ah aayad qur'aan iyo xadiid rasuulka ku tusayo oo kolkaa fayutabac la raaco ma leh ma jiro lama arka buu leeyahy walaa qowlu min imaamin fayujtamac a'immadii ahlu sunnaha qof qowl ku leh oo masaladan ka hadlayo magaciisa la dhegaysan qowlkiisa la dhagaysan karana maleh buu leeyahay markaasuu yidhi faalkhawdu fiihi shaynun wasamtu canhu zaynun in la dhex galo oo la yidhahda alismu caynu lmusama aw gayruhu ama in la yidhaahda ahwa lmusama am hayru lmusama in la dhex dabaasha buu yidhi waa ceeb wey fiihi shay ceeb baa ku sugan in la dhexgalo waxyaalahaasoo kale waa wax ceebu ku sugan tahay wasamtu canhu ka aamusida laga aamusana zaynun way wanaagsan tahay inaad farax ka qaadood ka aamusto ayaa wanaagsan buuyi waxasbu mri'in min alcilmi bihi waalqawli fiihi an yantahiya ilaa qowli illaahi caza wajalla caza wajalla hanaa'uhu qul idcu llaha aw idcu araxmaana ayama tadcu falahu alasmaa'u alxusnaa wuxuu waxasbu mri'in min alcilmi bihi qofka waxa ku filan ogaansho ou ogaado iyo waalqawli fiihi in la yidhaahdo oo qofka uu ku hadlahay waxaa kaga filan yacni ilaahay magaciisa miyaa iyo asmaadiisu isleeyihiin iyo inaad tidhaahdo oo halkaa la aado ma cid kalea loo jeedaa wuxuu leeyahay waxaa qofka muslimkaa uga filan an yantahiya ilaa qowli illaahi casa wajal ekaado allah naftiisa ka sheegay inuu ku ekaado wuxuuna ilaahayna sheegin rasuulkiisana sheegin ina maanta dhan aad ilaahay ku tilmaamto oo qaybka ah waa ceeb buu leeyahay ilahay qur-aanka muxuu ku yidhi fii suurat israa qul idcu llah aw idcu raxmaana ayamaa tadcuu falahu lasmaau lxusna ilaahay waxaad ugu yeertaan allah lafdiga la yidhaahdo uu leeyahay magaca allah la yidhaahdo ama araxmaan ugu yeera oo ilaahay waxaa tidhaahda yaa allah yaa raxmaan markaad baryaysaan ku barya ayamaa tadcuu wax kastood ilaahay ku sheegtaan magacyadaas qur-aanka iyo sunnada lagu sheegay magac kastoo ku tilmaamtaanba falahu lasmaa lxusna magacyada wan wanaagsan ayuu leeyahay wuxuu ilaahay leeyahay walilaahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu biha ilaahay magacyo wan wanaagsan uu leeyahay ku tuuga ilaahay marka yacni allah iyo raxmaan iyo magacyadaasuu rabbi la baxay mana noo sheegin yacni maaragtay alismu cayr lmusamaa oo hayruhu wax sheegayoo diina ma jirto weyaan yani ma iyo wayaclama inuu ogaadaba kaafigiisa ah waxa ku filan waxaa inuu ogaado anna rabbahu macbuudkiisa rabbigiisu huwa aladii cala alcarshi istawaa allaha carshiga ka kor noqday wey lahu maa fi samaawaati samadaha wax ku sugan buu ilaahay leeyahay wamaa fi lardi dhulka dhexdiisa wax makhluuqaad ku sugan samaawaadkii ardadaba asaga iskale wamaa baynahumaa waxa samaawaadkii ardada u dhaxeeya oo makhluuqana asaga iskale wamaa taxta tara ardada hoosteeda waxa ku sugan dhulka hoostiisa waxa ku jirana rabbi waa ogyahay faman tajaawaza daalika buu yidhi oo allah iyo rasuulkiisa ay sheegeen qofka tallaabo oo gudbaaya faqad khaaba wa khasira wa dalla wa halak buu yidhi intaas kugu daray qofkaas waa hoogay waa u khasaaray waa baadiyoobay waa halaagsamay buu leeyahy intaas iskugu daraya marka waxaan kelimadan waa kelimaadka ay la yimaadaan dadka cilmulkalaamka ee aan maalin ka hadalnay ahlu ay ka digi jireen oo falsafadda ah ayay yacni hadaladii la yimaadeen wey markaasay dadka tawxiid iyo caqiide uga dhigeen tiibay marka culammada ay radinayaan waa taa weeyaan walaa yaquuluuna ma yidhaahdaan buu yidhi ismaaciili anna asmaa allaahi hayrullaahi waa ma dhahan bal asmaada ilaahay in asmaaulxusnaa tahay isagu leeyahay ayay qiraan weeyaan kamaa yaquuluhu almuctasilatu waalkhawaariju wa tawaa'if min ahli alxawaayi markaasuu ilaahay subxaana wa tacaala sifaatka uu leeyahay ayuu noo tilmaamayaa sheikha faqrada shan iyo tobnaad wuxuu leeyahay wayubituuna ana lahu wajhan wa samcan wabasaran wacilman waqudratan waquwatan wacizatan wakalaama laa calaa maa yaquuluhu ahlu zayqi min almuctasilati wagayrihim laakin kama qaala tabaaraka wa tacaala wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam ila aakhir alaayaat wayubituuna ahlu sunnuhu waxay sugaan waxay sugaan anna lahu alla inuu leeyahay wajhan weji inuu leeyahay way sugayaan allah inuu weji leeyahay bay sugaan wa samcan maqal inuu ilaahay leeyahay bay sugaan oo rabbi u wax maqlo wa basaran arag inuu leeyahay bay sugaan wa cilman cilmi inuu leeyahay bay ilaahay sugaan wa qudratan awood inuu ilaahay leeyahay bay sugaan waquwatan yani qudro inuu leeyahay iyo quwatan xoog awood inuu leeyahay ayay sugaan wa cizatan sharaf iyo khalaba inuu leeyahay ayay sugaan wa kalaaman hadalna way u sugaan allah subxaana wa tacaala yani hadda wuxuu sugay weji buu ilaahay u sugay ay ahlu sunnuhu u sugaan samci oo maqala ah, araggii oo basarkii ah cilmigii qudradii awoodii oo quwadii ah cisadii iyo kalaamkii intaba ilaahay waa u sugan subxaana wa tacaala sababtu waa maxay ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegtay nabigaa u sheegay calayhi salaatu wasalaam wixii allah iyo rasuulkiisa ay sheegeen allahna asagaa naftiisa naga badiyo nabiyulaahi maxamedna ilaahay asagaa nagaga aqoon badan wixii ay noo tilmaameen waa in la suga weyaan ahlu sidaasay sameeyaan laa kamaa yaquuluhu sida ay leeyihiin oo kale ma aha yani sida ay leeyihiin ahlu zayqi baadida ahalkeeda oo min almuctasilati qoladaa muctasilada layidhahda ka mid ah wa kayrihim iyo ayaga kuwa aan ahayn oo ahlubidaca ahba sida ay leeyihiinoo kale ma aha ilaahay wuxuu sheegtay u sugaan rasuulku wuxuu alla ku sheegay u sugaan allah wuxuu naftiisa u diidanay u diidaan ahlu allah nebigu wuxuu allah u diido sifaada ayay u diidaan saasay ku kaaftoomaan markaasuu yidhi walaakiinse kama qaala tabaaraka wa tacaala ilaahay sida uu yidhi ayay yidhaahdaane ahlubidaca siday yidhaahdaan ma dhahaan ahlu sunno wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam ilaahay weji buu sheegtay subxaana watacaala ama yani wejigii duljalaali laduuda wejigaan ka sifaynaynaa waa godantaha duljalaali waa haddii rabbiga laga sifayn lahaa dii baa la dhihi laha lianna waa hoos dhigan tahay rabbi diljalaali baan dhihi lahay wejhigii duljalaali weyninka u saaxiibka ahaa walikraami karaamada iyo sharafta u saaxiib ahaa marka ilaahay weji buu halkaa ku sugtay wejiga ilaahay uu sugto waa u sugaynaa waxaanu leenahay lahu wajhun yaliiqu bijalaalihi maadaama ilaahay uu sheegtay weji asaga u cuntama buu leeyahay laa ka wujuuhinaa wejiyadeenno kalena ma ah soo war cad maha ay maraan ilaahay sooma sheeganin waa dalka ilaahay wax badan buu ku sheegaa aayadaha yani maarata kullu man calayha faanin wayabkaa wajhu rabbika duljalaali walikraam ba aayadaan ahayd kullu shayin haalikun ilaa wajhahu lahu lxukmu waileyhi turjacuun aayadda kale ay ahayd tan marka wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam waa tii suurat araxmaan ku jirtay waaye oo kullu man calayha faanin ay ka horraysay weyaan marka wejhi buu ilaahay sheegtay wejiga makhluuqa ma shaabago qur-aanka waxuu ilaahay ku sheegaa makhluuqa weji buu ilaahay u sugaa khalqigaa weji loo sugaa ilaahay baanu u sugay fii suurati yuusuf markii nabiyulaahi yuusuf aabbihii oo nabiyulaahi yacquub ahaa u indhabeelay qamiiskiisa usoo diray soo wuxuu yidhi idhabuu biqamiisi haada faalquuhu calaa wajhi abi aabbahay wejigiisa ku dhufta ku rida qamiiskayga inta qaadaan yani wejigiisa ku dhufta ilaahay baa sheegay soo maaha wejigaas yacquub loo sheego bani aadamku leeyahay iyo kan alleh farqi weyna u dhaxeeya maaha kan ilaahay kan khalqigoo kaleeto weyan haddii aad tidhaahdo wejigan ilaahay wejigiisa wejiga bani aadamku egyahay mushabbih baa tahay waana ku kufrinaysa waa gaalnimo weeyaan looma ekaysi ilaahay waxaad tidhaahdaa wejhun yaliiqu bijalaalihi cadamadiisa iyo weyninkiisa wejhu cuntama buu leeyahay laa ka wujuudi lmakhluuqaat makhluuqaadka wejiyaashoodoo kalena ma aha haddii qofku dariiqada ahlu sunnuhu ay maraan oo sifaatka ilaahayo la sugo bilaa tashbiihin walaa tactiilin walaa takyiifin walaa tamtiilin loo sugo hadday dariiqadaa maraan way badbaadayaan maxaa yeele qaacidaana la siiyey laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir laysa ka milihi shay wax ilaahay la mid noqon karaan maba jiran qaacidadaasaan haysana taa marka ilaahay hadda wejigu aayadda ku sheegay wuxuu yidhi anzalahu bicilmihi aayaddaanu noogu sheegay anzalahu bicilmihi wa fii suurati nisa wey allah uu leeyi laakin illaahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bicilmihi waalmalaa'ikatu yashhaduun wakafaa billahi shahiida laakin illaahu yashhadu allah baa wuxuu qiraya yacni bimaa anzala ilayka wixii adiga uu kugu soo dejiyo qur'aankiiya ayuu rabbi ka markhaati anzalahu ilaahay wuu soo dejiyey bicilmihi buu ku soo dejiyey cilmigu ilaahay sheegtay soomaa allah cilmibuu sheegtay marka bani aadamkana cilmi baa ilaahay u sheegaa wamaa uutiitu min alcilmi ila qaliila nabiyulaahi yacquub markuu ilaahay ka waramayo wainahu laduu cilmin limaa callamnaahu buu ilaahay leeyahy wainahu laduu cilmin cilmi midu saaxiiba weeye marka cilmiga ilaahay iyo cilmiga khalqigu isku mid maaha ilaahay cilmibay u sugaan maxaa yeele isagaa naftiisa u sugay laakiin cilmiga ilaahay leeyahay cilmiga makhluuqaadkao kale ma aha maxaa yeele rabbi wuxuu leeyahay aayadda ka dambayso fii suurati albaqara ku jirta aayatulkursiga walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi ila bimaa shaa walaa yuxiituuna ma koobaan bishayin shay oo min cilmihi ilaahay ogaanshihiisa cilmigiisa ka midihi ma koobi kara khalqiga cilmiga ilaahay shay ka mida ma koobi kara ilaa bimaa shaaa wuxuu doono mooye wuxuu isagu baro oo ilaahay uu doono mooye wax kale ay ogaan karaan lama arko marka ilaahay halkaana cilmigu ku sugtay makhluuqaadkana cilmi baa loo sugay marka cilmiga ilaahay laysa ka cilmi makhluuqi cilmigood makhluuqa u leeyaho kale lamid maaha waa ka duwan yihi wa qaala allah wuxuu yidhi falilaahi alcizatu jamiica waa aayadda fii suurati faatir ku jirto man kaana yuriidu alcizata falilaahi alcizatu jamiica ilayhi yascadu alkelimu alayibu waalcamalu asaalixu yarfacuhu allah wuxuu leeyahay falilaahi allow u sugnaaday alcizatu sharafta dhammaanteed jamiica dhammaanteed asagaa iskale sharafoo dhan asagaa iskale alalabatu yani iyo wlquwatu intaba ilaahay isagaa iskale subxaana wa tacaala falilaahi alcizatu jamiica cisada ilaahay baa dhammaanteed iskale haddana ilaahay aayadda awalkeedu wuxuu yidhi man kaana yuriidu qofka ciso doonayo falilaahi alcizatu jamiican ilahay baa cizada iska ka doono bani aadamku cizay leeyihin soo ma ilahay muxuu leey fi suurati almunaafiquun walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina muminiintii iyo rasuulkii oo makhluuq ah baa ilaahay cizo u sugayey sharaf cizi buu u sugay allahna cizi buu leeyahay subxaana wa tacaala cizada ilaahay uu leeyahay laysat ka cizati lmakhluuq tan makhluuqoo kale ma ah waa ka duwantaha weye allah wuxuu leeya wasamaaa banaynaaha biaydin wasamaaa banaynaaha biaydin wa innaa lamuusicuun waa fii suurati daariyaat allah wuxuu leeyahay wa banaynaa waan dhisnay asamaaa samadii banaynaaha waanu dhisnay samadii biaydin ay biquwatin awood baanu ku dhisnay biquwa muxaqiqi wuxuu kuu soo guurinayaa tafsiirka ibnu kaiir yani fii tafsiirihi uu ku waranaayo biaydin ay biquwatin buu oranaya awood buu ilaah ku dhis yuu ka soo guurinaya qaalahu bnu cabbaasin wa mujaahidin wa qataadatu wathawriyu wa kayru waaxidin a'immadii salafka mufasiriintoodii muxadisiintoodii ayaa hadalkaa ku fasiray cabdulahi bni cabbaas oo saxaabigaa taqaanaan tarjamaan alqur'aan oo nabiyulaahi maxamed u duceeyo yidhi allahuma callimhu tawiila allahuma tafsiirkiisana bar uu yiri ayaa ku fasiraya waxaa ku fasiraya ardaygiisa mujaahid ibni jabri waxaa ku fasiraya qataadat ibni dicaamat asaduusi waxaa ku fasiraayo yani sufyaan ibni saciid athawri wakayru waaxidin min ahli sunna dadka ahli sunnahoo dhan biaydin biquwatin ay ku fasiraan waana taan habeendoota ka soo hadalnay eydan ma aha jamcu yadin dadka yani eh, taxriifka ku sameeyo yad la jamciyay dhaheen ma aha habeenhootaan ka soo hadalnay alaydi waxaa niri waa masdar weeye macnaha waxaana loo jeedaa yani min aada yaiidu aydan ayaa laga keenay oo bimacnaa quwa loo jeeda awood baanu ku dhisnay bu ilahay leeyahy subxana wa tacaala marka ilaahay quwa meeshaas ku sheegtay wuxuu kaloo ilaaha yidhi allah uu leeyahay awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa awalam yarow miyaynan ogeyn ana allaha alleh alladii allihii khalaqahum ayaga abuuray huwa isagu ashaddu inuu adayg badan yahay minhum ayaga xaggooda quwatan xagga awoodda inuu kaga awood sarreeyo kaga adag yahay uu kaga daran yahay taa miyaynan ogeyn yani saasaa la leeyahay ilaahay awood weyn buu leeyahay shadiid lquwa quwadii buu aayaddaasna ku tilmaamay aayadda ka dambayso yani aayaddaas fi suurati fusilad ay ku jirtaa aayadda ka dambayso oo ku jirta fii suurati daariyaat allah wuxuu yidhi ina allaha huwa arasaaqu dulquwati lmatiina ina allaha alle huwa isaga alrasaaqu allaha irsaaqidda badan ah rasaaq waa wasanka facaal la yidhaahda wey min amilati lmubaalaqa uu ka mid yahay marka shayga inaad ku xeel dheeraata aad rabto owsaanta la isticmaalo wey facaala rasaaq wey waa alle irsaaqid badan bal waxa makhluuq joogo ilaahay abuuray miladuna adduunka maalintuu abuuray ilaa qiyaama ay soconayaan risqigooda ilaahay baa qaybiye subxana watacaala oo bixiyo waa alla rasaaqa wey dilquwati awoodna u saaxiib ah almatiinu ashadiid alquwa awooddiisuna ay daran tahay wey aad u awood badan leh marka yani dilquwati baa la yidhi awood u saaxiiba ah ilaahay quwada ilaahay subxaana tacaala uu sheegtay waxa weeye waa sidau ilaahay u sheegtaan annagana ugu sugayna laakiin quwada makhluuqa way ka duwan tahay qur-aanka ilaahay quwuu ku sugaa saad ogtihiin khalqiguu u sugaa aayaddan lafteeda oo ku jirto fii suurati fusilat bilowgeeda soo bilow allah wuxuu leeyahay faamaa caadun fastakbaruu fi lardi bigayri alxaqi wa qaaluu man ashaddu mina quwa awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa soma jeed caad buu ka sheekeeyey qowmu caad dhulka ayay ku kibreen xaqdarro kibir aysan lahayn bay qaateen markaase wa waxay yidhaahdeen man ashaddu minaa quwa yaa naga awood badan wax naga awood badan ma jiro bay yidhaahdeen markaasuu rabbi radiyo yidhi awalam yarow miyanan ogeyn ana allaha alla alladii allihii khalaqahum abuuray huwa ashaddu minhum quwa inuu ka awood badan yahay ka awood weyn yahay taa miyanan ogeyn oysan arkaynin marka quwa loo sugay ayaga laftoodii quwo inay leeyihiin laakiin allahu ka awood badan yahay fii suurati kaafir allah wuxuu leeyahay afalam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim kaanuu akara minhum wa ashadda quwa reer qabaa'ilka ummadihii qore awoodooda aad bay u weynayd dad awood ba kaanuu yani maarata wa ashadda quwa kaanuu akara minhum qoraysh way ka badnaayeen wa ashadda oo maarata khalqigiisa midda loo sugay shataana maa baynahuma laskuma dhawa waa kala tegsan yihiin tan ilaahay quwo asaga u cuntanto ayuu leeyahay makhluuqana dacfigiisa mid cuntanto uu leeyahy iyo taagdarradiisa awood u cuntanta buu leeyahay horta sidaan soo sheegnay sifaatka ilaahay subxaanau watacaala yacnii marna jahmiyadu ma sugaan lal asmaa wala sifaat muctasilada asmaada way sugayaan laakiin sifaadkao dhan waa diidayaan ilaahay maarata waxay leeyihin waa caliimun bilaa cilmin markii cilmi la yidhaahdo basiirun bilaa basarin samiicun bilaa samcin wax ay sugayaan lama arko waxaasoo dhan ilaahay ay qur-aanka ku sheegtay waa wada diidayaan waa inkirayaan maxaa yeele waxay leeyihiin haddaan ilaahay sifaadkaa u sugno waxaa ka dhalanaya tacadud alaaliha ilaahyaal badan yani maa ka dhalanayaba leeyihiin maarata marka samciga iyo basarka iyo waxaasoo dhan waxaan u jeedaa sifaatka ilahay o dhan ma ogola ama alashaacira waalmaturidiya toddoba sifo unbay sugaan wataan soo sheegnay weliba qaar lagu haysto oo aynan sugin sida kalaamka aan arki doonno aynan sugaynin oo kalaamka ay muctasilado kale ay la aragti yihiin laakiin inta kale waa tawiilinayaan waa tawiilinayaan yacni maarata qudrada way sugaan samciga waa sugaan basarka waa sugaan amaa weji markii la yidhaahdo bimacna daata bay leeyihiin daatay ku fasirayaan kalaamkii laftiisiiba waxay leeyihiin kalaamka ma ahan kii la yaqiinay ma aha waxawy kalaam oo maarata qaa'imun bidaatihi tacaala oo kalaam asaliya waayay leeyihiin oo nafsi ah kalaam nafsiya la yidhahdaa bay leeyihiin waa arki doona insha allahu tacaala sheikh marka weliba hadalkiibuu sii wadaa sifaatka aayadihiibuu wadaa fa faqradii lixyo tobnaad wuxuu yidhi fa fahuwa allah tacaala sarreeye dulcilmi cilmi mid u saaxiiba weeye wlquwati wadulquwati awood mid u saaxiiba weeye wlqudrati wadulqudrati qudro mid u saaxiiba weye awooddii lafteedii weeye oo wax ku ahaysiiyo wsamci wadusamci maqal mid u saaxiiba weeye wlbasari wadulbasari arag mid u saaxiiba weeye wlkalaami wadulkalaami hadal mid u saaxiiba weeyaan kama qaala tacaala ilaahay sida uu yidhi walitusnaca calaa caynii walitusnaca calaa cayni in yani maaragtay lagu samceeyo nabiylaahi muusa laga hadlay wa alqaytu calayka maxabbatan minii walitusnaca calaa cayni walitusnaca in lagu samceeyo oo koritaankaadii iyo adiga barbaarintaadii lagu sameeyo calaa cayni aragtideeda lagugu sameeyo aan ku arkaayo indhahi kugu jeedo anoo ku arkaayo in laguu sameeyo wy wasnac ilfulka biacyunina nabilaahi nuux ayuu sidaa ku leeyahay wasnac ilfulka doontii samee samayso nuuxow biacyuninaa indheheenna ku samayso yacni bimar'a mina annagoo ku arkayno kuu jeedno samee maaragta wa waxyinaana ku samee amarka aanu ku siinay oo kuu waxyoodna doon inaad samayso ku samee baa leeyahay ilaaha subxaana wa tacaala wuxuu sheegtay indabuu sheeganaya biacyunina walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu dajaal ka warramayay wuxuu dhihi jiray yacni dajaal baa imaan doono waana rajul acwaraho ila wa ina rabbakum laysa biacwara allah mid ila ma aha yani allah subxaana wa tacaala mid ilaa ma aha sidaasoo kale buu leey marka laakiin dijaal waa ilaa iyo calaamadaasad ku garanaysa ilahnimuu sheeganaya beenlow waa kaadib weyaan marka ilaahay caynta uu sheegto indhaha uu sheegto waa u sugaynaa laakiin laysad acyunina kuweenoo kale ma ah laysat ka acyuni makhluuqaati makhluuqaadka arag indhahoodo kale ma ah malihin ilaahay indho ma leh waa leeyahay ilaahay baa sheegtay laakiin waxaan leenahay waa indho asaga u cuntamo cadamadiisa iyo jalaalkiisa weynankiisa u cuntamo kayfiyadoodana aanan garanaynin annaga aanan aqoonin wey waa taasaan sugayna kan khalqigana aanan shaabahaynin wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi xataa yasmaca kalaam allah aayadda ayuu rabbi ka waramay kalaam buu suganaya waxay ahayd wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah haddii mushrik uu kuu yimaado oo adiga magangelyo uu ku weydiisto qof gaal oo mushriga ah, adoo muslima badbaadi nabadgeli xataa yasmaca kalaam allah ilaahay hadalkiisa ilaa uu ka dhagaysto markuu dhagaysto hadduu ku qancin waayo oo isgaalnimadiisa oo ku laabto uma abliqhu ma'manahu ilaa magangelyaa siisay ballanfuryaha ku samayn meeshuu ku badbaadaya gaarsii mushrikiintiisi ha u tago laakiin waa gaala waa dila hadhehe hadaaba yani maaragta siiyey badbaado siiye nabadgeliye ha ka bixin ballanfuryada lama ogola qadriga waa shay xun wa iimaanku qadriga ma ogola aliimaanu qaydulfatki buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inaad qadri iyo ballanfurniye ku samayso gaal lama ogolo lafteeda ood adiga ammaan siisay marka maxabshaahidkeenna waxaw xataa yasmaca kalaam allah waxa uu dhegaysanayo qofkan mushriga ah waa maxay waa alla kalaamkiisii wey yaana akrinayo ama nebiga akhrinaya ama dadka muminiinta akhrinaya marka sawdkan soo baxayo oo la dhegaysanayo waa kalaamullahi qur-aanku imaamku nagu tujinayey waa kalaamullah lama dhihi karo kalaam nafsiya wa waa ilaahay hadalkiisii wey waxaan maqlayno weyaan allah wuxuu yidhi wakallama allaahu muusaa takliiman wakallama allaahu allah wuu la hadlay muusaa nabiyulaahi muuse takliiman lahadlid buu la hadlay ilahbawaa la takiidiyey sooma jeed kallam allaahu muusa takliima yani waa la xoojinayaa lahadlid buu ilaahay la hadlay ayadoo aan waasito jirin malag u dhexeeyaa jirin baa allah bilaa waasita nabiyulaahi muuse uu la hadlay waa kelimadda yani maaragtay ahlubidaca ay diidi jireen muctasilada iyo keyrkoodba ay diidi jireen ibn abilcisa wuxuu soo guurinayaa yacni maarata abu camar ibn alcalaa oo aad garanaysaan oo qaariga ah qiraa'ada ay soomaalidu akhriso shiikheedii ah abu camar qiraat abu camara la yidhaahdaa marka abu camar oo quraada toddobada ahaa ee mashhuurka ahaa ka mid a ayaa nin waxaa u yimid ahlubidaca ah oo muctasiladii ka mid ah markaasuu wuxuu yidhi wakalama allaahu muusa takliimanaa dhibtay ma raba ilaahay ma hadlay inuu yidhahdu rabaa markaasuu yidhi uriidu an taqra'a wakallama allaaha muusa binasbi ismi ljalaal allaaha inaad kor dhigto ayaan rabaa inaad akhriso buu yidhi marka ha u akrinin allaah waa dhihi maxaa yeelay wakallama allaahu weye qur-aanku soo maa ilaahay baa hadlay allaahuna waa faacilkii hadlay wey adlaisna wuxuu rabaa muusaada in faacil laga dhigo oo allah la kordhigo mafcuulu bihi laga dhigo kalaamkii ilaahay u diido cidda hadlaysa oo muuse ka dhiga rabaa abu camr ibn calaa markii uu dhagaystay wuxuu yiri wuxuu yidhi hab annii qara'tu haadihi alaaya kada sidaas sheegtay inaan u akhriyo kaba dhigba haddaan ka dhiguu yidhi fa kayfa tasnacu biqowlihi ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه بل حاجه maxaa ku sameyn doontaa wirtaas kaba dhig bayna mafcuul kaaga dhigo to allah hada aan kor dhigo hadii aan kor dhigo haydaas kalena maxaa ku sameyn doontaa ila ilaahi wuxuu leeyahay walamma jaa muusa markuu yimid muusa wuxuu yimid limiqaatina naashi munaajahatkii ilaahay uu kula ballamo kula hadlayay buu yimid xadaas waa muuse waay ficilkaana ay ku dhegtay ood ujeedaa waa damiir waay ficilkay ku dhegantahay mafcuulu bihigii hormaray waay rabbuda waa faacilkii waxaa hadlaya waa allah rabbuhu baa layidhi marka ma bedeli karnaa buu yidhi tan markaasuu fabuhta almuctasiliin kelimadaas markuu u sheegay marka ninkii mubtadica ahaa waa wareera wuxuu sameeyu garan waaye laanna maba bedeli yani mafcuulkiiba damiir buu noqdo ficilkoonu ku dhegan yaha waana hormaray faacilkiina waa ismu daahir oo allah weeye marka fabuhita almuctasiliyu baa la yidhaahdaa waa meeshaasuu ku wareera weyaan marka wakalama allaahu allaah baa hadlay muusaa nabiyllaahi muuse uu la hadlay takliiman la hadal buu la hadlay wa qaala wuxuu yidhi allah yani qaal allah wuxuu yidhi inamaa amrunaa lishayin ida aradnaahu an naquula lahu kun fayakuun fii suurati naxl inamaa amrunaa amarkeennu un haddaanu amarno lishayi shay aanu amarno idaa aradnaahu haddaanu doonno shaygaasi haddaan inaan amarno doonno an naquula inaan nidhaahno un wey lahu shayga inaan ku nidhaahno kun fayakuun qowl buu ilaahay sheegtay iraada buu yani idaa aradnaahu buu yii iraado iyo doonis buu sheegtay hadduu doono doonis buu ilaahay leeyahay iraadada ilaahay ka bani aadamka waa kala duwan yihi qowl buu ilaahay sheegto an naquula lahu kun fayakuunu buu inaan nidhaahno un wey qowl buu ilaahay leey qowlka ilaahay qowlka bani aadamkana isku mid ma aha ilaahay midu cuntama uu leeyahay khalqigiina dacfigiisa midu cuntama buu leeyahay inaanan oo tafsiir tawiil inxiraafa aan lagu samaynin sida alashaacira walmaturidiya ay ku sameeyaan inaan la tactiilinin sida jahmiyada iyo muctasilada iyo firaqa kaleeto ay ku sameeyaan inaanan la samaynin baa siduu ilaahay u sheegto in loo sugo calaa wajhin yaliiqu bijalaali illaahi caza wajal min gayri taxriifin walaa tashbiihin walaa tanfiilin walaa tactiilin in kayfiya walaa takyiifin kayfiyana aadan u samaynin baa la rabaa wey wayaquuluuna ahlu sunnuhu waxay leeyihiin maa yaquuluhu lmuslimuuna muslimiintu waxay odhanayaan biasrihim dhammaantood muslimiintu waxay yidhahdaan muslimiin ahlu sunnuhu waxay yidhaahdaan muslimiintu waxa ay yidhaahdaan dhammaantood oo waa maxay maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha laa yakuunu muslimiintu maxay yidhaahdaan maa sha allahu alla wixii ou doono kaana waa ahaadaa wamaa lam yasha wuxuunan alla dooninna laa yakuunu ma ahaado kamaa qaala allahu tacaala siduu rabbi yidhi sarreeye wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah wamaa tashaa'uuna dooni maysaan khalqigiiyow ilaa an yasha allahu ilaah inuu wax doono mooye yacnii iraadada mashii'adiinnu waxay hoos imaanaysaa taxta mashii'at illaahi casa wajal ilaahay markuu doono unbaad dooni kartaan weya masaladan musanifka wuxuu ku radinayaa masalat lmashiica waaliraada buu ka hadlaya wuxuu ku radinayaa qolada qadariyada la yidhaahdo ama muctasilada ayuu ku radinayaa qolada qadariyada la yidhaahdo qadarkay inkiraan waa arki doonna insha allahu tacaala labadooda muctasilada iyo qadariyadu waxay sheeganayaan allah subxaanau watacaala dadka inuu iimaan ka doonay dhammaantood iimaan inuu ka doonay laakiin kaafirka isaga kufriga isagaa doortay leeyihin ilahay shaqo kuma laha wuxuu ilaahay shaqo ku leeyahay lama arka bay leeyihin yacni arrinkaas ayay culammadu ku radiyaan sheekhuna masaladaasu ku radinaya maa sha allahu kaana wamaa lam yasha laa yakuun wamaa tashaauna ilaa an yashaa allah marka macnaheedu waxa weeye waxay samaynayaan inuu qofku yeesho wuxuu doono u isagu mashiica gooniya leeyahay tan ilaahayna ka baxsan inuu leeyahay ayay ihbaatinayaan ahlubidaca tiiba marka shiikhu ku radinaya wuxuu leeyahay ibn abilcizi markuu masaladan ka hadlayo wa faasidun marduudun limukhaalafatihi alkitaabu wasunna walmacquul asariix wuxuu leeyahay hadalkooda waa marduud waa la radinaya waxaana lagu radinayaa khilaafidda uu khilaafo kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga iyo caqliga saxiixa uu khilaafsan yahay ayaa lagu radinaya marka ay leeyihiin ahlu bidaca waxay yidhaahdeen ilaahay dadka iimaan unbuu ka doonaya gaalnimo lama doonin gaalnimada asagaa qofku samaysto asagaa la yimid bay leeyihin ilaahay shaqo kumalehay leeyihin macnaha mashiicada ilaahay ka saareen laakiin ahlu sunnuhu maxay leeyihiin waxay leeyihiin ina allaha wain kaana yuriidu lmacaasii qadaran fahuwa laa yuxibuha walaa yardaaha walaa yamuru biha ilaahay subxaana wa tacaala qadar ahaan oo iraadadiisa kowniga ah buu rabbi ku qadaray inuu qofka gaal noqdo kana uu mu'min noqdo laakiin ilaahay subxaana wa tacaala kufriga marna raadi kama aha gaalnimada raadi kama aha mana amrayo mana jeclo ilaahi subxaana wa tacaala bal yubkiduhaa waa u caroodaa wayaskhatuhaa wuu u caroodaa wayakrahuhaa wuu nacaa wayanha canha ilaahay waa u reba allah ma ogolo kufriga weyan hadalkaas ibn abilcisi wuxuu u nisbaynaya wa hada qowlu salafi qaatiba dadka ahlusalaf saalix oo ahlu sunnaha ah dhammaantood sidaasay qabaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qadar ahaan buu u doonay qofkan macaasida inuu la yimaado oo kufrigu ka mid yahay qadaran buu u doona laakiin sharcan ilaahay uma ogolo raadina kama aha weyaan sidaa darteed ahlu sunnuhu iraadada kitaabka qur'aanka iyo sunnada markaa fiiriso iraadada ilaahay iyo mashiicadiisa labay ka kooban tahay siday tilmaamaan laba shay bay ka kooban tahay labaa loo qaydiyaa qaybta koobaad waxaa la yidhaahdaa yani iraadada ta koobaad waxaa la yidhahdaa aliraada alqadariya alkawniya baa la yidhahdaa waa doonis ilaahay ou doono oo qadarkiisii oo qadaran kowni baa la yidhaahdaa koonkan ilahay siduu ku maamula isagaa iskale waa mashiicadiisa shay walba kulligii kulminaysa wey mashiicada ilaahay shay walba kulligii dhan ilaahay ku dhaceen waxaan ilaahay doonin ma dhici karaan marka waxa waaye waa kawnan wa qadarana la yidhaahdaa yacni iraada kowniya qadariya ayaad ay culammada ku tilmaamantan koowaad weeyaan waxaa weeye taas ilaahay qofkuu doonabuu mu'min ka dhigaa qofkuu doonabuu gaal ka dhigaa iraadadiisa keentay doonistiisa qofku doonuu hani ka dhiga midkoo doonuu faqiir ka dhiga qofku doonuu caasi ka dhiga qofku doonuu mutiic ka dhiga oo ilaahay ateeco ka dhiga qofciduu doonabuu ilaahay caafimaad siiya ciduu doonabuu ibtileeya oo imtixaana wahaakada waxaa la yidhaahdaa waa ilaahay koonkasoo ku maamulo wey marka iraadadaas maxaa la yidhaahdaa iraada kowniya qadariya baa la yidhahdaa iraada qadariya kowniya khalqiyana way ku daraan culammadu khalqiyana way ku daraan waa sidaa ilaahay koonka u abuura maxaa kale qur-aanko kale qur-aanko kale allah wuxuu leeyahay faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xaraja kaannamaa yasacadu fi samaai yani sidaasuu rabbi ka dhiga qofku ilaahay doono inuu islaamiyo oo khayr ula doono yashrax sadrahu lilislaam qofku hanuun la doono qalbigiisa islaamnimada ilahay waa u waasiciya qofku ilaahay subxaana wa tacaala yani maaragtay ou la doono inuu baadiyeeyana dalaal uu la doonana qalbigiisaa la xiraa yani maaragtay waxaa iimaankiibaa laga xiraa khayrkiibaa laga xiraa markaasuu qofku wuxuu la mid noqonaya qof samada fuul la yidhi o kaleeto samada ma fuli kartaa ma fuuli karta kaannamaa yasacadu fi samaa saasoo kale baad moodaa waa lagu adkayni khayrkoo dhan baa laga jeedinaya iraadadaas iraada kowniya qadariya baa la yidhaahdaa iraada kowniya qadariya baa la yidhaahdaa waxaa la mid a ah aayadda ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay markuu qisada nabiylaahi nuux fii suurati huud oo uga hadlay aayaddii hadda fii suurat alancaam ay ahayd fii suurati huud markuu rabbi uga waramay wuxuu leeyahay nabiyulaahi nuuxa dhahay walaa yanfacukum nusxii in aradtu an ansaxa lakum naseexadayda dadyo waxba idiin tari mayso haddaan doono inaan idiin naseexeeyo in kaana allahu yuriidu an yuqwiyakum hadduu rabbi doonaayo iraadada sooma jeed in kaana allahu yuriidu hadduu alla doonayo an yuqwiyakum inuu idin baadiyeeyo oo rabbi rabo anuu idina hanuunin karo qof ilaahay baadiyana miyaad adiga hanuunin kartaa waa maya wey iraadadaas iraada kowniya qadariya layidhahda koonku ilahay ku maamulaa waana miduu ilaahay leeyahay fii suurati albaqara walaakina allaha yafcalu maa yashaa maa yuriidu walaakin allaha yafcalu maa yuriidu wax alla wuxuu doonabu ilahay sameeya iraadadaas iraada kowniya qadariya ayaa la yidhaahdaa iraada kowniya qadariya baa la yidhaahdaa taa qalbigaa lagu maamula waa mashiiadii caamka ahayd cid ka baxsan kartana ma jiro wax kasta kulligii ilaahay uusan doonin koonkaa kama dhici karo laa yakuunu ilaa maa yuriid ilaahay wuxuu doono mooye wax kale oo wax kaloo ahaan kara ma jiro iraadada labaad waxaa la yidhahdaa iraada diiniya amriya sharciya baa la yidhahdaa waa doonis oo diini ah oo lays amrayo oo sharci oh ilaahay uu rabo iraada diiniya amriya sharciya baa la yidhahdaa waa midaas midda labaad weya taasna waxaa la yidhahdaa iraadadaasi waa almutadaminatu lilmaxabati waalrida iraadadaas tii hore ilaahay jacaylkiisa iyo nacaylkiisa kuma dhisnayn sooma ogi qofkuu jecel yahay ilaahay faqri ka dhigi kara qofkuu necab yahayna maaragtay hani buu ka dhigi karaa yan kaanba ku xirnayn adabka iyo jacayb iyo nacayb midna kuma dhisnayn laakiin tan waxay ku xiran tahay iraadadan diiniyada oo amriyada oo sharciyada ah waxay ku xiran tahay ilaahay subxaanau watacaala ridihiisa jacaylkiisa iyo maxabadiisa ayay ku xiran tahay oo maalan yani waxa weye ilaahay markuu diinkaa noo jideeyey yusri buu ilaahay nala doonay culaysna lama dooni yuriid allaahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay fureeda idinla doonaya diin samxa ah oo sahlan ina dadku ay maarata diin u noqoto culays ilaahay idinlama rabo oo diinkiina idinkuma dhigin ilahay waa idiin sahlay weyaan waa midda qofka uu yidhaahdo maalan qofka xumaan samaynay markaad aragto xumaan qof samaynaya markaad aragto dadku waxay yidhahdaan haadaa yafcalu yani waxay leeyihiin haadaa yafcalu maa laa yuriiduhu allah wuxuusan rabbi doonaynin ayuu sameeyey qofkan kaasay leeyihin macnaheedu maxaa loo jeedaa maa laa yuxibuhu walaa yardaahu buu samaynaya wuxuuna ilaahay amrin maa laa yuxibuhu uusan jeclayn walaa ya'muruhu uusan amrayn walaa yarda uusan raalli kacay waad ogtii qur-aanka fi suurati zumar kufriga markuu ilaahay ka hadlay wuxuu yidhi in takfuruu fa ina allaha haniyun cankum idinkoo dhan haddaa gaalowdaan ilah waa idinka doogtooyin yardaa licibaadihi lkufra soo walaa yardaa licibaadihi lkufra waxaa la yidhaahdaa waa iraadada kowni iraadada sharciga oo diiniga ah ayaa loo jeedaa oo amriyada ah waxaa lagu amray inaad waxaan samaysabaa lagu amray iimaana lagu amray inaad la timaado waa lagu faray waa ka leexatay kufri maca annahu qadaran oo isaga kuu qadaray markii hore ooda qudradiisa ka baxsanaynin haddana ilaahay walaa yardaa licibaadihi lkufra addoommadiisa gaalnimo raadi ugama aha ilahi subxana watacaala inay addoommadu gaaloobaan raadi ilahi ugama aha subxana wa tacaala weyaan laakiin qadaran waa loo qadaray wey marka mas'aladaas yani dadka ahlubidaca ah waxay leeyihiin qadariyada iyo muctasilada sidaas ma u kala qaadaan ahlu sunnaa u kala qaadaane waxay leeyihiin asaga ayaa doortay ilahna shaqo kuma laha ilaahay bay ka anfinayaan marka macnaheedu koonkan wuxuusan rabbi doonina ka dhacayo wax suuragal maaha waxaan rabbi doonin miyaa dhici kara ilaahay wuxuusan doonin uusan ogeyn ma dhici karta weya koonkan kama dhacayo weya wayaquuluuna waxay leeyihiin fikrada sideed tobnaad musanifku wuxuu leeyahi wayaquuluuna ahlu sunnuhu waxay leeyihiin laa sabiila liaxadin qofna wadda uma sugnaanin an yakhruja inuu ka baxo can cilmi illaah ilaahay cilmigiisa qof ka baxsan karaay wada uu kaga baxsadaah ma jirto umana sugnaanin wey qofku walaa an yaqliba qofku inuu qaalib noqdo ficluhu ficilkiisa addoonka ficilkiisu iyo wa iraadatuhu iraadat alcabdi addoonka doonistiisa inay ka baxdo mashii'at allah alla doonistiisa inay ka baxdaah wax suuragala ma aha weyan walaa an yubadila inuu bedelo adoonkii cilm allaahi alle ogaanshihiisa cilmigiisa inuu bedelo uu dooriyo ayana suuragal maaha saaaad leeda maxaa yeelay fainahu allah alcaalimu allah caalimka ah waa wax walba og laa yajhalu aana marna jahli uusan ka dhacaynin walaa yashuu aana waxna halmaamaynin wey wlqaadiru allaha awooda leh wey laa yuqlabu marna aan laga qaalib noqon karayn oo cid ka qaalib noqon karta oo koonkiis uga qaalib noqon karta aynan jirin masaladan yani waa masalat lqadar iyadana tanay daba socota fikrada labaatanaadna iyadoo kale noogu keeni doonaa oo qadarkii laftiisii ah ayaan ku arki doonaa waxaa weeye qof ilaahay subxaana wa tacaala iyo cilmigiisa yani ka baxsan karo ma jiro mashiicada ilaahay wuxuusan rabbi doonin qof dooni karaana ma jiro cilmiga ilaahay wax bedeli karaa ma jiro maxaa yeele waa alla caalima waa alla maaragtay qaadir ah oo maaragtay yani jahli iyo iyo in laga cid kale ka qaalib noqotaba ka nasahan wey ka hufan weyaan allah subxana wa tacaala masalada marka culummadu waxay ku radinayaan waa raddun cala alqadariyaa lafteeda qadariyada sidaad ogtihiin alqadariya firqa la yidhahdaa jirto firqadaasna waxay soo baxeen fii cahdi saxaaba saxaabada kuwoodii yani dadkoodii ugu cumriga dheeraaye raagay wakhtiga ay joogeen ayay soo baxeen sida cabdulahi bni cumar iyo anas ibni maalik iyo saxaaba noocaasoo kaleo yaryaraa ah soo gaaray wakhtigii ay soo baxeen waxayna soo baxeen wakhtigii yani maaragtay qarnigii labaad bilowgiisii qarniga labaad bilowgiisii ay bilowdeen ay qadariyada soo baxday weyaan qadariyada waqtigaas soo baxeen waxaa qadariye loogu bixiyey qadarka ilaahay inkiraan qadarka ilaahay ayay inkiraan annagana waa ognahay qadarku wuxuu ka mid yahay yani maarata min arkaan aliimaan inaad rumayso qadarka ilaah arkaanta iimaanku ka mid yahay wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi khayrka inaad rumayso qadarka inaad rumayso khayrkiisa iyo shartiisa waa min aliimaan iimaankuu ka mid yahay marka waxay leeyihiin waxa bilaabayna waad ogtihiin nin la yidhahdo macbad aljuhani macbad ibni cabdillaahi ibni cuwaymir aljuhani baa la yidhaahdaa oo basra magaalada la yidhahda ka soo baxo ciraaq ku taallo kaasaa ugu horreeyey awalu man takallama fi lqadr qadarka qof ku hadlaahi ninkaasa ugu horreeyey cabdulaahi bni cumar markii loo sheego layidhi basra waxaa ka soo baxay niman qadarka ka hadlayo oo qadarka ilaah inkiray wuxuu yidhi u waran u sheega annii barii'un minhum wa buraa'u minii xataa yu'minu bilqadar ilaa ay qadarka ka rumeeyaan anna beri baan ka ahay ayaguna beri bay iga yihiin qoladaa marka qadarka ilahay bay inkaraan nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay majuusu haadihi alumma ummadan kuwooda majuusta layidhaahdo niman majuusiyiin la yidhahdaa jira ad ogtihiin oo dabka caabudo nuurka iftiinka caabuda ilaah ma rumaysna qoladaasoo ku tilmaamay nebigiina ka mid yihiin xadii abu daauud fii sunanihi oo ku warina xadii ibni cumar ayuu nebigu ku tilmaamay waa majuusu haadihi lumma qadariyada qolada la yidhahdo wixii qadarka inkiro qadarka waxaa inkiro majuustaasaa inkira waxa majuus looga dhigay waxa weeyaan majuusta nimankii la dhihi jiray laba khaalid bay rumaysan yihiin inuu koonkan laba khaalid ay ka jirto laba macbuuday caabudaan inay koonka ka jira aaminsan yihiin mid waxay leeyihiin waa nuurka iftiinka waxa la yidhaahdaa waxay leeyihin waa khaaliqu lkhayr waxa khayroo wanaag aad aragto waxa abuura iftiinka abuuraylihin marka waa ilaah agtooda way caabudaan mugdigana waxay leeyihiin waa ilaah kaloo waa khaaliqu shar yakhluqu shara bay leeyihiin mugdiga shartuu abuuraa sidaa darteed bay yani maaragtay laba khaalid koonkan inuu leeyahay mid khayrka abuuro mid sharta abuuro bay majuustu qabaan kuwan way ka badiyeen qadariyadu waxay leeyihiin qofka asagaa ficilkiisa abuuran karo wax shaqaahu ilaahay uu ku leeyahay lama arko wax shaqaahu rabbi ku leeyahay ma wax alla waxaad samayso adaa iskale camalkaa samayso adaa iskale ilahay shaqa kuma leh marka macnaheedu waxa waaye waxay yidhaahdaan alcabdu yakhluqu afcaala nafsihi addoonka asaga naftiisa ficilkeeda asaga abuurto ilahay shaqa kuma leh allah shaqa kuma laha marka macnaheedu waxa weeye ilaahayba waxay u diideen khaaliqnimadii inuu wax abuuray u diideen mal way kasoo xadgudbeenoo waxay dhaheen waal amru unuf bay dhaheen amru unuf macnaheedu waxa waaye arrinku waa cusub yahay waxa waa wax cusub hadda waxa dhacdada dhacayo ilahayba shaqo kumalahay leeyihi koonkan waxa dhacayo waa wax cusub hadda dhacayo ilahayna uusan qadarin alamru unuf bay dhahaan qadariyada noocaasay dhihi jireen yacni waxay leeyihiin shayga markuu dhaco kadib ayaa alla ogaadaa ka hor ma ogaanaya bay leeyihin allah kama warqabay leeyihin marka noocaas oo qadariyada la yidhaahdo waxay sugaan khaaliqiin fara badan inay koonkan jiraan intaas qofoo makhluuqa oo nin walbaaba camal uu samaynay khayr iyo shar haddii la yidha asaga abuurto ilaahna shaqo kuma laha soo khaaliq kale inuu koonkan jira ma tusayso taasay tusi ilahayna qur-aanka muxuu nagu leeyahay fii suurati saafaat wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun wallaahu allah baa khalaqakum idinka idin abuuray wamaa tacmaluuna waladii tacmaluunahu waxa aad samaysaan camalka aad samaysaan ilaahay baa abuuray so aayadda ilahay la inkiray adaa abuurta waxan allahna wuxuu leey wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay baa abuuray idinka iyo waxaad samaysaanba ilaahay baa abuuray aayaddiibay inkirayaan waa ujeedaan maxawaxay addoonka ayaa khalqi maaragtay ficilkiisa abuurta bay leeyihin ilaahay wuxuu leeyahay innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadari fii suurati alqamar shay walbaaba qadaraan ku abuurnay kulla shay ilaahay baa abuuray subxana wa tacaala fii suurati alfurqaan allah wuxuu leeyahay wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira shay ma jiro ilaa ilaahay baa abuuray subxana wa tacaala marka koonkan wuxuusan abuurin rabbi subxaana wa tacaala ma dhici karo marka waxay leeyihiin alcabdu yakhluqu ficla nafsihi ficilka asaga abuurto ilaahay subxaana wa tacaala waxay leeyihiin laysa lillaahi fiiha iraadatun walaa mashii'a allah wax iraada uu ku leeyahay doonis iyo mashiica uu ku leeyahay lama arka bay yidhaahdeen qolaba qoladaas qadarka dadka inkiray halkaasay istaageen qolo kaleo masalat lqadar dadka ahlu sunnaha iyo ahlubidaca waa ku kala tagsan yihiin ahlu sunnaha qadarka ilaahay iyo qadihiisa waa rumaysan yihiin waa arki doonna insha allahu tacaala wax walbana ilaahay inuu abuurabay ay aaminsan yihiin oo rabbi uu qadaray laakiin qadariyada alqadariya almuctasila waxay qabaan oy leeyihiin ilaahay shaqo kuma leh wax alla wuxuu addoon ku sameeye asaguu ka dhacay waxaa cagsigooda muqaabalkooda ah qolo la yidhaahdo aljabriya ama mujbira la yidhaahdo ayaa iyaga ka soo horjeestay aljabriya baa la yidhaahdaa ama almujbira macnaheedu waxay leeyihiin addoonka waa majbuur waa dadka jahm binu safwaan raacay jahmiyada nimanka la yidhaahdo adoonku waa khasban yahay leeyahay majbuur wa waa la khasbaa wax ficil ou leeyahay ikhtiyaar ou leeyahay midna maba jirta bay leeyihi laysa lahu ikhtiyaarun walaa mashiica waa kuwan cagsigooda sooma jeedi maba leh wuxuu la mid yahay leeyihiin yani kariishati fi lhawaa haddii maalan yani baal shimbireed haddaa halkaa ku xirto ama meesha ah, hawadu ha meesha dabeedka ka timaado u jeestaa sooma adoonku wuxuu la mid yahay leeyihiin yani wuxuu la mid yahay kalmayti bayna alhaasili bayna yaday alhaasili kalmayti bayna yaday alhaasili qofka markuu dhinto qofka dhaqayo soo sow doon uma gadgadiyo maydkuma wuxuu leey idaafa muu leeya ma dhihi karo xaggu u jeedin xaggu u jeedin sow doon yeeli wax shaqaaho uu qaban karana khiyaar uu leeyahay lama arka bay leeyihi wuxuu la mid yahay leedka murtacish qofka cudurka irticaashka ku dhaca maar oo gacmuhu ay jareeyaan markuu waa yeelnimo ama cudur uu ku dhaco uusan gacanta celin karaynin saas leeyahay taasoo kale buu la mid yeelayaa waa majbuur waa khasban yahay wax alla wuxuu sameeyey wax qudro iraada iyo mashiica iyo doonis oo ku leeyahay lama arka bay yidhahdeen ayaguna waa khaldan yihiin waa firaq daalla bay ka mid yihiin ilaahay shay walba kulligii asagaa abuuray mashiicadiisa iyo qadarkiisayna ku dhacaan laakiin bani aadamka ilaahay wuxuu siiyey ikhtiyaar iyo mashiica buu siiyey oo wax xun iyo wax xasan ku kala dooran karo madabka ahlu sunnahuna waa sidaa wey ikhtiyaaraa lagu siiyey waxa xun iyo ah wax xasan aad ku kala dooran karto sidaa darteed buu ilaahay ciqaabta iyo tawaabta u ka ratibay markii lagu amro lagu yidhi saamiyeel khiyaar baa lagugu daray mashiiaa lagu siiyey iraadaa lagu siiyey adig kugu filan aad dooni karto haddii aad ka weecato odan sanayn waa lagu ciqaabi soo maa haddii kaloodan awoodba aadan lahayn adoo sida maala majbuur ah oo khasban haddii yani maaragtay haddana lagu ciqaabo soo dulmi ma noqonayo waa dulmi wey majbuur ma tiine khiyaara lagu siiye macaasidana waa dooran kartaa khiyaarkaada waana ka tegi kartaa waana ka tegi kartaa laakiin isla markaas shaygaas inaad ku dhacdo qadaran qawnan ayuu ilaahay kuugu qadaray macsida iyo khayrka inaad samayso haddaad macsi samaynaysana inaad samayso khayr haddaad samaynaysana inaad samayso qadarka ilaahay marna kama baxsana ikhtiyaarna waa lagu siiye adiga ka doorata waxaa ka mida ah waxyaalaha culammada ay ku radiyaan aayadda fi suurati takwiir ku jirto allah markuu qur-aan ka waramay yani maaragtay dii quwatin cinda dilcarshi makiini mutaacin uma amiinin wamaa saaxibuku majnuun walaqadra bilufq mubiin wamaa huwa cala alqaybi daniin wamaa huwa biqowli shaytaan rajiim soo ma in huwa ilaa dikru lilcaalamiin sooma dhigaay in huwa ilaa dikru lilcaalamiin markaasaa la yidhi liman shaaa minkum an yastaqiima wmaa tashaauna ila an yashaa allahu rab lcaalamiin aayaddaa fiiri liman shaaa minkum axadka doono idinka idinka mid an yastaqiima inuu tooso maxaa la siiyey inaad istoosiso oo toosto mashiicaba laguu siiyey sooma liman shaaa minkum qofkii doono idinka idinka mida ah, inuu tooso doonayaa ayay arrintaas u ahaataa marka waxaa lagu siiyey mashii'a aad khayrka ku dooran karto mashii'a aad ku dooran karto xumina macaasida aad ku dooran kartaa lagu siiyey maxaa marka maxay rag u tahay mujbaraday rag u tahay dhahayo waa majbuuro waa la khasbay oo waxau la mid yahay meydkoo kaleu la mid yahay beentooda wax ka jira mala aayaddaasa radinayso w qaybteeda dambana wmaa tashaauna ila an yashaa allah wamaa tashaauna dooni maysaan ilaa an yashaa allah alla wuxuu doono mooye yay rad u tahay ayagana kuwii lahaa addoonka naftiisuu abuuran kara oo qadariyadii ahayd isagaa ficilkiisa samaysan kara yiri ayaa lagu radinaya wamaa tashauuna ma dooni kartaan oo waxaad abuuran kartaan idinka naftiina ka abuuran kartaan ma jiro ilaa an yashaa allah ilaahay inuu doono mooye marka mashiicada ilahay ba raacsan tahay baa loo jeeda masaladaasna waa masalada qadarka ay ahlu sunnahu ay ku radiyaan yani maaragtay ahlubidaca ay ku radiyaan weyaan walaa yaquuluuna ma yidhaahdaan laysa liaxadin qofna uma sugna an yakhruja inuu ka baxo nwayaquuluuna dheh wayaquuluuna waxay leeyihiin wayaquuluuna ahlu sunnuhu waxay leeyihiin laysa liaxadin qofna uma ahaanin an yakhruja inuu ka baxo can cilmi illaahi ilaahay cilmigiisa inuu ka dhexbaxaay awood umalaas yani laa sabiila ah, yaquuluuna waxay leeyihiin laa sabiila liaxadin qofna uma ahaanin wado uma ahaanin an yaruja inuu ka baxo can cilm illaah alle cilmigiisa inuu ka baxo walaa an yaqliba inuu ka qaalib noqdo ficluhu falkiisa isagu sameeyo wa iraadatuhu doonistiisu inay ka qaalib noqoto ficilkiisii doonistiisii mashiiat allah alle mashiiadiisi waa waxa ay leeyihiin alcabdu yakhluqu nafsahu ficla walaa an yubadila inuu bedelo cilm allahi alle cilmigiisa wuxuu ilaahay koonkan ogyahay cid bedeli kartaa ma jiro wuxuusan rabbi ogayn cid samayn kartaa ma jiro fainahu maxaa yeele macbuudkeennu alcaalimu allihii cilmila laa yajhalu ma jaahil noqdo walaa yasuu waxna ma halmaano waalqaadiru way allah awoodale laa yuqlabu aan laga adkaanayn wayaquuluuna waxay odhanayaan ahlu sunnihii wey alqur'aanu qur'aanku kalaamullaahi alla kalaamkiisii weeye hayru makhluuqin mid la abuuray ma aha lama abuurin wa qur'aanku kayfa maa tasarafa si alla siduu ugu tasarufo oo ugu tasarufo biqiraa'ati alqaari'i lahu qaariga akhrintiisa ou akhriyo lahu lilqur'aani u akhriyo wa bilafdihi dhawaqiisa uu ku akhriyaahi maxfuudan wa maxfuudan wa kayfa maa maxfuudan si wa maxfuudan ou yahay mid la ilaaliyey fi suduuri dadka lagu ilaaliyey matluwan wa matluwan mid la akriyey uu yahay bin bilalsuni carabiyada lagu akriyo oo dadka carabkooda ay ku sheegaan maktuuban wa maktuuban mid la qoray uu yahay fi lmasaaxifi masaaxifta muslimiintu leeyihi kutubta qur-aanka lagu qoray intaas nooc kastou noqdoba hayru makhluuqin wey mid la abuuray ma ah waman qaala qofkii yidhaahdo bikhalqi lafdi lafdigaa la abuuray bikalqi lafdi bilqur'aan qur'aanka lafdiga ku dhawaaqidiisa waa makhluuq qofka yidhaah yuriidu bihi asagoo ula jeedo alqur'aana qur'aanka ula jeedo faqad qaala qofkaasi wuxuu yidhi bikhalqi lqur'aan qur'aanka waa makhluuq inuu yahu sheegtay qofkaasi lafdigan ku dhawaaqayo qur-aanka aan akhrinayo waa makhluuq hadduu yidhaahdo asagoo qur-aanka ula jeedo qur-aanka masaladan waa masalada qur-aanka uu sheikhu kaga hadlay masaladan culummada ahlu sunnaha aad iyo aad bay uga waramaan masalo aad u dheer masalo aad iyo aad u dheer weyaan waxayna ku radiyaan dadka ahlu bidac oranayo odhanayo qur-aanku waa makhluuq waa masalo dhib badanoo muslimiinta dhib badan soo gaarsiisay wey waqtigii yani maaragtay maamuun ayay muctasilada ku qancay markaasaa waxaa ku xigsaday yani maarata muctasim markuu asagu dhintay ayaa muslimiinta madax u noqdo asna fikradda ku qanacsanaa qur inuu makhluuq yahay waxaa ku sii xigay ninka la yidhaahdo waafiq oo isaguna markay labadooda dhinteen kabacdi madax noqday asaguna fikraddaas watay qur-aanku inuu makhluuq yahay muslimiintii ahlu sunnaha ahaa ahlu xadiidka ahaa ayay oo diido isfartaago yidhi qur-aanku makhluuq ma ah bay waxay ka dhigeen miday dilaan miday maarata xabisaan miday dhulka ka cayriyaan miday garaacaan waxaas ku sameeyeen bay ku sameeyeen ilaa khaliifadii afraad ninkii dambe boqorkii afraad oo mutawakil la yidhaahdo oo yimid asagaasaa marka dadka ahlu sunnaha u gargaaray inta kale muctasilada iska leh marka masaladan qur waa makhluuq macnaha qur waa kalaam ilaahi subxaana wa tacaala kalaam ullaahi oo qadiima oo rabbi ku sifaysan wa makhluuq lama yidhaahdo marka sifo ilaahay leeyahay makhluuq ma dhihi karno allah baaba ku tilmaamanaysa makhluuq udhahaysa waa la abuuray sida annagana loo abuuray bay leeyihiin ayaa qur loo abuuray waa dadka ahlubidaca waxa ay qabaan qofka marka qur-aanka waa makhluuq yidhaahda waa ku kufrinaya culimmada alimaam taxaawi markuu qur'aanka aanka mas'alada ka hadlay wuxuu leey ana alqur'aana kalaam ullah ilaahay qur'aankiisu waa kalaam ullah minhu badaa allow ka soo bilowda ilaahay sifooyinkiisa ka mid ah bilaa kayfiyatin ayuuna uga soo bilowday hab annaga aanan garanaynin qowlan hadal buuna uga soo bilowday ilaaha subxana watacaala wa anzalahu qur'aanka wuu soo dejiyey madhabka ahlu sunnadu ay rumaysan yihiin waa kan wey calaa rasuulihi rasuulkiisa oo nabiylaahi maxamed uu ku soo dejiyey waxyan buu ugu soo dejiyey u wasadaqahu lmu'minuuna mu'miniintana way rumeeyeen calaa daalika xaqan dhabnimo bay u rumeeyeen wa ayqanuu waxay yaqiiniyeen ahlu sunnuhu annahu kalaamu llahi tacaala bilxaqiiqati qur'aankan musxafkan yani ku dhex jiro noogu qoran inuu kalaamkii ilaahay yahay xaqiiqatan ayay qirayaan wey laysa mid la abuuray ma aha ka kalaami makhluuqaadka kalaamkooda waa makhluuq sida adiga laguu abuura codkaagana dhawaqaaga iyo habakaagana loo abuuray w faman samicahu qofkii maqla buu yidhi alimaam taxaawi qur-aanka ilaahay dhegaysto fazacama sheega annahu kalaamu lbashar inuu bani aadamka hadalkiisii yahay qofkii sheega faqad kafara waa gaalooba maxaa yeele mushrikiintii in haada ilaa qowlu bashar ilaahay muxuu yidhi sawslihi saqar naartaan gelinayaa buu yidhi kufaarta jirta hadalkaasi gaal baa yidhaahdee muslim ma yiraahdo qur-aanku waa makhluuq ma yidhaahdo weyan marka mas'aladaas ahlu bidaca waxay qabaan quraanka aanka ilaa ay soo baxdo almuctasila aljahmiya ay soo baxdo jahmiyada iyo muctasiladu ay soo baxaan alqur'aanu kalaam ullahi bay ahlu dhihi jireen kale looma baahna markay keeneen qur'aanku waa makhluuq ay yidhaahdeen ahlu sunnuhu cagsigeeda la yimaadeen alqur'aanu kalaamullaahi laysa bimakhluuqina la yimaadeen ma aha makhluuq waa in la tasriixiya ahlu sunnuhu saasay u tasriixiyaan ahlu bidacu marka saddex qaybood bay ka kooban yihiin qolo tiraahdo qur'aanku waxa weeyaan waa makhluuq tasriixinayso caddaynayso waa muctasilada aan soo sheegnay iyo maaragtay jahmiyada saasay qabaan qolo waxaa jirto oranayso lafdii bilqur'aani makhluuqun aniga lafdigayga oo qur'aanka aan ku dhawaaqayo on akhrinayo waa makhluuq bay oranaya qoladaasna imaam axmed wuxuu ku tilmaamay sharu min aljahmiya inay ka shar badan yihiin jahmiyiinta inayba kasii liitaan qolo saddexaada waxaa jiro waa kifa la yidhaahdo oo dhahayso laa naquulu makhluuqun walaa hayru makhluuq annaga waa ka istaagayna waa ka joogsanayna qur-aanku waa makhluuqna nama dhahayna makhluuq ma ahanna lama abuurinna ma oranayna bay leeyihin waa ka joogsanayna ayagana alwaaqifa la yidhaahdaa sidoo kaleeto waa jahmiyada lagu tiriya maxaa yeele marba haddii mas'alada la ifaareeyey oo ay ahlu bidici yidhaahdeen waa makhluuq dhaheen waa inaad tasriixisaa wa ilaa talbiisa samaynaysaa waa inay sida ahlu sunna u tasriixiyeen laysa bimakhluuqin inaad tidhahdid baa la rabaa qur-aanku makhluuq ma aha baa la rabaa inaad tidhahda walidaalika yani sharaxa taxaawiyaha uu leeyahay tacliiqaadka oo uu ku leeyahay sheekh albaani oo ku leeyahay sharxu taxaawi wuxuu soo guurinayaa sheekha layidhah maxamed ibnu maanic oo hadal aad u qur-aanka lafdigiisa iyo macaanidiisaba waa kalaamka ilaahay wey falaa yuqaalu lafdu duuna almacna yacnii qur-aanka waa lafdiga keliya ee macnihiisu ma aha lama odhanayo kama yani maaragtay kamaa huwa qowlu ahli lictizaal muctasiladu sida ay qabaan walalmacnaa duuna allafdi qolo la yidhaahdo kullaabiya jirto la yidhaahdo oo u nasbo sheegato cabdullahi bni saciid ibni kullaab ayay u nisbo sheegtaa oo ashaaciradu wax badan ay ku waafaqsanyihin kulaabiyadaas qoladaasna waxay leeyihiin alqur'aanku waa macnaha laakiin lafdiga maaha ay leeyihiin sida ay kulaabiyadu dulaalka ay odhanayaan waman taabacahum calaa bailihim min ahli kalaami albaili madmuum faahlu sunnati wljamaaca ahlusunna waljamaaca yaquuluuna waxay leeyihiin wayactiqiduuna waxay ictiqaadiyaan qur'aanka inuu ana alqur'aana kalaam ullah qur-aanka inuu kalaamka ilaaha yahay munazalun mid soo dejiye nabiylahi maxamed lagu soo dejiye hayru makhluuqin midaana la abuurin inuu yahay alfaadihi wa macaanihi labadaba lafdigiisa iyo macaanidiisuna waa caynu kalaam illaah alla kalaamkiisii naftiisii weeyaan samicahu jibriilu malkul jibriil ba allah ka soo maqlay min allahi buu ka soo maqlay wnabiyu sal llahu alayh wasalamna nabiylaahi muxamedna samicahu min jibriil jibriil buu ka qaatay waaxaabatu saxaabadii nabigana samicuuhu min anabiyi sal lah alay wasalam qur-aanka nabigii ka soo maqlay fahuwa almaktuubu bilmasaaxifi masaaxifta qur-aanka waxa ku qoran waa qalbiga waxa lagu qaado lagu xifdiyaahi quluubta lagu qaado waa qur'aanka wey almatluub bilalsuna carabiyada waxa lagu akrina waxaan akrinayno waa qur'aankii weeyaan walidaalika ibn qayim aljawsiya raximah llahu markuu nuuniyadiisa kaga warramayo alkaafiyat ashaafiya fi lintisaari bilfirqati annaajiya markuu nuuniyadiisa ka warramayo wuxuu leeyahay wakadalika alqur'aanu caynu kalaamihi lmasmuuci minhu xaqiiqatan bibayaani kuwa qowlu rabbii kulluhu laa bacduhu lafdan wa macnan maa humaa khalqaani tanziilu rabbi alcaalamiina wa waxyuhu allafdu walmacna bilaa rawaqaani yani wuxuu leeyahay qur'aanku waa kalaamullahi caynu kalaamihi wey weliba midka la maqlaayo oo xaqiiqatan loo maqlaayo cadku asaga wey waa kalaamka ilahi waxa qofku markuu akhrinayo xataa yasmaca kalaamallahi buu ilah yiri qofka akhrinayo ayaa laga maqlaya waxaan aan maqlayno waa kalaamullah wey markaasuu yidhi huwa qowlu rabbii kulluhu laa bacduhu dhammaantii lafdan wa macnan waa kalaamkii rabbi wey maa huma khalqaani kuwa la abuuray ma ah yani maaragtay lafdigii macnahaba makhluuq ma ahan waa kalaamkii ilaahay tanziilu rabbi alcaalamiina allihii rabbilcaalamiin ka ahaa ayaa soo dejiyey yani allah baa maaragtay nabilaahi muxamed ku soo dejiyey allafdu walmacna labadaba asagaasoo bilaa rawakaan yani ayadoo aan midigii bidix midna looga leexanin ayaan sidaa u qiraynaa buu leeyay marka kalaamka ilaahi subxaana wa tacaala waxaa la yidhaahdaa waa kalaam asaga ilaahay subxaana wa tacaala waa mutakalim ahlu sidaasay rumaysan yihiin markuu doonabuu ilaahay hadlaa sow buu ilaahay u hadlaa subxaanahu watacaala markii ilaahay mashiicadiisa ay keento ayuu ilaahay hadlaa subxaanahu wa tacaala wuxuu ku hadlana waa qur-aankaasa ka mid ah qur-aankaas weeyaan qur-aanku marka waa kalaamullaahiye ma ahan yani makhluuq ma aha sida ay ashaacirada iyo maaturidiyadu qabaanna ma aha qur-aanku inuu yahay yani macna nafsi ah inuu kalaam nafsiya waxay leeyihiin beyd bay deliishadaan oo nin nasraaniya oo aanba muslin ahayn oo caraba ku gabiyey ayay deliishadaan ay leeyihin waa kalaam nafsi baa loo jeeda kalaam nafsi waxaa la yidhahdaa intuusan carabka ka soo bixin qalbigaada waxa ku jiro ayay u jeedaan qur-aanka dhama saasa ku tilmaamaya marka kan la akrinayo waa makhluuq bay leeyihin saasay odhanayaan saasay qabaan bacd ashaacirada rag badanoo ka mid ah weliba mutaakhiriintooda baa qabaan ibnuqayim markuu radinaayo beytka ay deliishanayaan nuuniyadiis wuxuu leeyahay wa daliiluhum fii daka beytun qaalahu fii ma yuqaalu akhtalu nasraani ninka alakhtar la yidhaahdo oo nasraaniga ah wixii ou yiri bay daliil ka dhigtaan ay leeyihin u daliishanayaan ou yiri ina alkalaama la fi lfu'aadi wa inamaa jucila lisaanu cala lfu'aadi daliila kalaamku waxa weeyaan lafilfu'aadi qalbiguu ku sugan yahay wa inamaa jucila lisaanu carabkii waxaa laga yeelay cala lfu'aadi daliila qalbiga waxa ku jira inuu carabku caddeeyo ayaa laga yeelay bay leeyihin marka waxay qabaan kitaabkan hadda waa taqaanaan soomaalida kutubta ay akhrisato caqiida alashaacira sunuusiyaha waa taqaanaan soo ma waa aragteen waxaa sharxayo sheekh ibraahim albayjuuri ayaa sharxo wakadalika jawharat tawxiidka sharxa uu leeyahay waa kana ala tuxfat lmuriid cala jawharat tawxiid sheekh ibraahim albayjuuri baa iskale kutubta caqiidada alcaqiida alashaacira oo annaga dadkeenna loo akriyo qaybo ka mid ah yani waxaad ku arkaysaa Eh, inay muctasiladii afkaartoodii dadka usoo guurinayaan oo ah qur inuu makhluuq yahay ibraahim albayjuuri wuu sugayaa wuxuu leeyahay qur waa makhluuq uu leeyahay laakiin markii la joogo dadka caamada dhexdooda waa makhluuq lama dhehee ardayda dhexdeeda iyo dadka dalabatulcilmiga lagu sheegaa hule lafdigu waa kana sabxada markaad kitaabad soo qabsay sabxada fiiri afartan iyo shanaad ayuu ku qorayaa caaisha hadalkeeda markay tidhi bayna dafatay almusxafi kalaam llahi tacaala hadalkaas ayuu diidan yahay yani maaragtay kalaam llahi tacaala ilaahay hadalkiisii weeye markii la yidhaahdo qur'aanku wuxuu leeya makhluuq waaye buu leeyahay hadalkaasuu yidhi wamaca kowni lafdi aladii naqra'uhu xaadian laa yajuusu an yuqaala alqur'aanu qur'aanka in la yidhaahdo ma bannaana in la yidhaahdo xaadiun ma bannaana buu leeyahy ila fii maqaami tacliim maqaam tacliim markii la joogo booska waxbarashada markii la joogo qur-aanka makhluuq waa la leeyahay waa la dhihi karaa ilaa fii maqaami tacliim markii la joogo qur-aanka waa la dhihi karaa buuli o manhalkaana wuxuu ku sheegayaa eh, inuu yahay inuu qur-aanku inuu makhluuq yahay qur-aanka iyo wuxuu leeyahy nebiga yaa fadli badan oo isgarab dhigaya nabiyullaahi maxamed iyo qur-aanka yaa fadli badan uu leeyahay markaasuu leeyahay nebigaa fadli badan markaasuu weliba wuxuu leeyahay sababtu waa maxay afdalu makhluuqin asaga waay marka qur-aanka waa makhluuq soo maha marka macnahaasuu meesha ku sheegaya wuxuu leeyahay maala hadalkaanuu soo qabanaya wahal ilqur'aanu bimacna lafdi lmaqru'i afdalu ow sayidina muxamadin sal allahu calay wasalam labada ayaa fadli badan marka la yidhahdo tamasaka bacduhum bimaa yurwa wixii la wariyey bay qabsadeen oy leeyihiin kullu xarfin khayrun min muxammadin xaraf kasto nabi muxamed waa ka khayr baday wa aal muxamadi min muxamadin wa aali muxamadi nabi muxamed iyo aal muxamed waa ka khayr badanyii laakinahu hayru muxaqiqi hubuuti hadalkaasuu radinaya dad baa waxay yidhaahdeen qur-aanka xaraf kastoo ka mid a ah nebi maxamed iyo aalkiisaba waa ka khayr badan yahay laakiin hadalkaasi sugitaankiisu ma sugna waa hayru muxaqiqi hubuut buu leeyahy waalxaqu waxaa weye annahu sal allahu calay wasalam sida xaqa waxaa weeye nabiyulaahi maxamed afdalu isagaa fadli badan liannahu afdalu min kulli makhluuqin makhluuqoo dhan isagaa ugu fadli badan marka qur-aanku waa makhluuq sooma qur waa makhluuq mar makhluuq yahayna nabi maxameda makhluuqoo ugu fadli badan leey waa hadalkii qowlkii muctasilada lafteedii ayay maaragtay ayaa ku qoran wakadalika sunuusiyaha sidaasoo kale kusoo guurinaya marka ashaacirada mutaakhiriintoodu kalaamka xataa ay ku daraan toddobadii sifo ay jireen ka mid ma aha qur waxay leeyihiin waa kalaam nafsi bay leeyihiin ee kalaamkan waxay leeyihiin waa kalaamun yani qaaimun bidaatihi tacaala kalaam nafsiya oo qaaimun bidaatihi tacaala laysa xarfan walaa sawtan waxay u diidan yihiin sawt iyo xaraf midna ma leh leeyihi waa kalaam nafsiya hawada ku jiro aanan la garanin wuxuu yihi qur-aanka markii la akhrinayo waa makhluuq saasay qabaan masaladaas marka dad badanoo ku simbirrixday ahlu sunnahu waxay qabaan wixii uu shiikhu sheegay halkan ku sheegay caqiidooyinka ahlu sunnaho dhan ay ku diiwaaniyaan wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah imaamka qur-aanku nagu tijiray waa kalaam allah ama haddaa u jeedid carabka ou imaamku wax ku akrinayo iyo maaragtay gurigiisa waa maluuqwaaba asagaaba makhluuqa laakiin waxa uu akrinayo maqruu alla akrinayo waa kalaamullah qofka yidhaahdo waa makhluuqna waxawaaye waa ku kufrinaya asagoo og hadduu sidaa yidhaahdo gaalnimay gaarsiinaysaa wya hada bilahi towfiq sal allah waslam